bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وaصxaabihi أجmaعin ama bعdu waxaan ku dhex jirnay ahamiyaة cilmi اlcilali wa صcuubatه waxaan soo gaarnay marka musanifka meeshii uu ka soo qaaday oo uu yidhi waqaala bnu qayim اljawزiyة warubamaa yadunu algaaliqu aladii laysa lahu dawqu lqowmi wa waxaa laga yaabaa buu leeyahay qofka gafsan inuu u maleeyo kaas oo aan lahayn ahlu xadiidka dawqooda dhadha dhadhansigooda iyo naqdiga ay xadiidka ku yacni ay naqdinayaan aan lahayn waxaa laga yaabaa inuu u maleeyo ana hada tanaaqudun minhum in arrintan marka yacni waxbuu soo ka soo hadlaayey cilalka iyo ku saabsan inay tanaaqud xaggooda ka ahaanayo uu yahay fa inahum yaxtajuuna biاlrajuli ahlu xadiidka waxaa waxay xujaysanayaan qof wayuwahiquunahu waa tawhiiqinayaan fii mowdicin meel huma yudacifuunahu way daciifinayaan bicaynihi isla ninkaas walaa yaxtajuuna bihi fii mowdicin aakhar meel kalena ma ku xujaysanayaan yacnii meelna waa ku xujaysanayaan waana tawhiiqinayaan isla asagii ayay haddana daciifinayaan meel kalena aysan ku xujaysanaynin marka qofka aan dowqa culamaa ulxadiid aqoonin wuxuu u malaynaa tanaaqub waa maxay ninkan marna la daciifinayo marna la tawhiiqinayo isleeyihiin wayaquuluuna waxay dhahayaan in kaana hiqatan hadduu hiqo yahay wajaba qabuulu riwaayatihi jumlatan hadduu hiqo yahay riwaayadiisa oo dhan in la aqbalo yaa waajibayso duuduub ahaan in lam yakun hiqatan hadduusan hiqo ahaynna wajaba tarku lixtijaaji bihi jumlatan in la xujaystaa in laga tago ayaa waajibaysa duuduub ahaan wax ka dhexeeyaa male bay is leeyihiin wa hadihi طariiqatu qaasiri اlcilmi waa dadka cilmigoodu gaaban yahay dariiqadooda wa hiya dariiqatun faasida waa dariiqo faasid ah mujmacun bayna ahli اlxadiidi calaa fasaadiha ahlu xadiidka dhexdoodana waa lagu ijmaacsan yahay inay hallaysan tahay dariiqadaas fainahum yaxtajuuna min xadiidi الrajuli bima taabacahu gayruhu calayhi waqaamat shuhuuduhu min turuqin wa mutuunin ukhraa waayo ahluxadiidku waxay xujaystaan qofka xadiidkiisa wixii qeyrkiis oo mutaabaceeyo isagoo xoogaa dacfi ku jiro laakiin haddii la mutaabaceeyo shuhuud ou helo duruq iyo mutuun uu ku yimaado kale markaa way xujaysanayaan waana waxay ku xujaysanayaan waa maxay bilmajmuuc marka la isu geeyo marka suuratu lmajmuuc iyo suurat linfiraad inaa isku mid u aragto waa qusuur xagga cilmigan ayb wayatrukuuna xadiidahu xadiidkiisay ka tegayaan bicaynihi isla ninkaas goorma idaa rawaa maa yukhaalifu annaas hadduu dadka khilaafo ninkii aan shawaahid iyo inuu helo iska daaye iyo mutaabacaade isagii baaba hadda khilaafay a'imadii markaasi ninkaa ma xujaysanayaan aw infarada canhum ama keligoodou kala gooni noqday bima laa yutaabicuunahu calayhi waxaynan ku mutaabicaynaynin mukhaalafa ma jirto laakiin keligiis buu gooni wax u wariyey isagoo kalena ma aqbalaayo tafarud tafarudna ma aqbalaayo waa laba xaalad marka waa la waxuu khilaafay hayruhu min al ma aqbalayaan tafarudow la yimid xaysu laa yaqbalu tafarud waa meel marka ounan tafarud asagoo kale aqbali karin ounan aqbalaynin markaasna marka waa ka tegayaan ayb idil halatu maxaa yeelay haladku fii mowdicin meel laa yuujibu alhalata fii kulli mowdicin qaladka meel ku dhaco ma keensanayo meel walba in qaladka uu ku dhaco ku dhacayo waalisaabatu fii bacdi alxadiidi xadiidka qaarkiis oo la asiibana ma keenayso ow fii haalibihi ama badankiis taasna laa tuujibu ma keensanayso ma waajibinayso alcismata min alkhata'i fii bacdihi in laga nabadgalo khalad fii bacdihi xadiidka qaarkiis walaa siyamaa maba kusii jirta idaa culima min mili haada haddii la ogaado kaas kan oo kale aklaaqun cadiidatun haddii qofkaasoo kale loo ogaado huma rawaa maa yukhaalifu annaasa dabadeedna uu wariyo wax dadka uu ku khilaafayo walaa yutaabicuunahu ayaguna aynan ku mutaabacaynaynin calayhi isaga fa inahu yaqlibu cala adanni markaa danniga waxaa ka qaalib noqonaya ow yujzamu ama waxaaba la goyn karaa bikalatihi ninkaa inuu qaladsan yahay ayb marka cilmi badanood meeshaan ku dhigay oo yacnii waxyaabaha wuxuu leeyahay shaksiga laftiisu haddii qalad badan loo haayo oo dabdigiisaba marka horeba isagoo kale dabdigiisa war ku jiray dabdiguna sideeba war ugu jiri karaa ama loo garan karaa qofka inuu dabdigiisu liito waxaa lagu garan karaa waxaa la fiirinayaa dadka isagoo kale fiqaadda inuu waafaqaayo sida qaalibka ama inuu khilaafayo haddii khilaafkiisu badan yahay ninkaas marka dabdi ma haayo walidaalika waxaad arkaya culamaau lxadiid qof aynan soo gaarin oo aynan isku waqti ahayn ayay ka hadlayaan oy leeyihiin fulaanun daciif sayi-u lxifdi ayagiina ma arkin waxaa laga yaabaa qarni ama laba ama saddex inay u dhaxayso say ku ogaadeen marka waxay ku ogaanayaan wixii soo ka soo gaaray ninkaasi oo riwaayaad ah ayay waxay la eegayaanay la fiirinayaan dadka isaga la midka ahaa hiqaadda xufaadda ah dee sida qaalibka oo waafaqo ninkaas al-aslu fiihi dabtu asalkiisu marka waa dabdi haddii uu khilaafayo mar walbana hadde qofkaasi ama faaxishu lghalad waaye ama waa daciif ama sayi lxifdi adba waxay la yidhaahdo wahunaa yacridu liman qasura naqduhu wadawquhu can naqdi اla'imati wadawqihim fi hada اsha'ni qofka yacnii naqdigiisa iyo dowqa dowqiisa oo ka gaabto naqdiga a'imada iyo dowqooda ee sha'nigan xadiidka cilmiga u leh nowcaani min algalati ayaa usoo banbaxayso laba nooc oo galad ah nunabbihu calayhimaa waan baraarujinaynaa licadiimi faa'idati alixtiraazi minhumaa sababtaan u baraarujinaynana waa maxay faa'iidada weynaanteeda ku jirto yacni in layska ilaaliyo labadaa qalad faa'iidada weyn ee ku jirta darteedaan u baraarujinaynaa axaduhumaa kan hore midka koowaad an yaraa mila hada alrajuli qofku inuu arko yacni ninkan oo kale qad wuhiqa isagoo la towhiiqiyey wa shahida lahu bisidqi wa shuhida lahu bisidqi waalcadaalati ama markaa yacni loo loogu marqaati kacay sidqi cadaalo ow khurija xadiiduhu fi saxiix ama wuxuu arkayaa isagoo kaleo xadiidkiisa saxiixa loogu soo saaray fayajcalu kula maa rawaahu ninkaa gefsan marka wuxuu ka dhigayaa wax walba uu wariyey ninkaas calaa shardi saxiix inay yihiin wuxuu leeyahay qaladka kan hore waxay tahay nin buu arkayaa la tawhiiqiyey sidqi iyo cadaalo ayaa looga marqaati kacay amase xadiidkiisii baa bukhaari ama muslimaa lagu soo saaray markaasu wuxuu ka dhigayaa xadiid walba uu warinaya ninkaas calaa shardi saxiix oo u qaadanaa calaa shardi asaxa wahada galatun daahirun waa qalad muuqdo buu yidhi kan fainahu sababtu waxay tahay inamaa yakunu calaa shardi saxiixi calaa shardi saxiix wuxuu noqonayaa ida intafat canhu alcilalu waashuduudu wannakaaratu markay ka anfoonto wa tuubica calayhi la mutaabaceeyo fa amaa maca wujuudi dalika iyadoo cilo iyo shuduud ou jiro ow bacdihi ama maca wujuudi bacdihi fainahu laa yakunu صaxiixan ma noqonaayo walaa calaa shardi صaxiixina ma noqonaayo waman ta'amala kalaama albukhaariyi qofkii aada u fiirfiiriya bukhaari hadalkiisa iyo wanudara'ihi fii tacliilihi axaadiida jamaacatin ou cilaynaayo akhraja xadiidahum fii saxiixihi oo kusoo saaray xadiidkooda saxiixiisa calima wuxuu ogaanayaa imaamatahu imaamadiisa bukhaari wa mowqicahu min hada sha'ni iyo sha'nigan mowqiciisa uu ka joogo watabayana bihi waxaana u caddaanaya xaqiiqatu maa dakarnaa waxaa caddaanaya marka wixii aan soo sheegnay xaqiiqadooda mararka qaar xaakim iyo ayaad arkaysaa oo xadiid intuu sheega dhahayo calaa shardi saxiix markaana wuxuu ku leeyahay fulaan iyo fulaan bukhaari baa u wariyey ama muslim baa u wariyey saxiix ugu soo saaray intaa unbau dhahayaan marka mararka qaar waxaa dhici karta saaxibu saxiixa marka loo nisbeynayo la dhahayo haada xadiidun calaa shardi albukhaariyi marka la dhahayo keliya rijaal bis lama fiirsanayo rijaashiina waa inay kuwii saxiixa yihiin kow labo shuruuda kale oo uu ictibaariyeyna waa in loo ictibaariyo qofkaas oo hadda maalan ninkii bukhaari waa waa ka soo saaray laakiin riwaayaadkiisa qaaruu iska ilaaliyey bukhaari oo cillo gaar ah uu ku arkay mahalan riwaayatu fulaan can fulaan haddaysan saxiixa ku jirin laakiin fulaankan iyo fulaankan si guud ay uga mid yihiin rijaalu saxiix calaa shardi saxiix in la yidhaha qusuur waay marka taas waay marka midda uu marka uu tilmaamayo ibnulqayim halkan hadda marka waxaa laga yaabaa bukhaari inuu ninkan saxiixa uga soo saaro fii makaanin aakharna inuu daciifiyo cillo uu ku keeno isagana cillo uga dhiga ninkaas hadhow marka ma waxaa laleeyahay bukhaari waa iskhilaafay hadduu ninkan daciif yahay muxuu uga soo saaray ma la dhahayo saas sababtuna waxay tahay isaga cillo gaar ah oo uu ka leexday ayaa hadda hadda meeshan taagan saxiixana marka la joogo ciladaas waaba ka leexday ayb annawcu athaani marka nooca labaad min algalati oo qaladkaa waxay tahay an yara arajulu qofka inuu arko qadtu kulli an yara arajula dhe qofka inuu arko qad tukullima in lagu hadlay fii bacdi xadiidihi xadiidkiisa wax ka mida waducifa fii shaykhin sheekh mucayan ana lagu daciifiyey ow fii xadiidin ama xadiid gaar ah fayajcalu dalika kaagaas wuxuu ka dhigayaa marka uu ka yeelayaa sababan sabab litacliili xadiidihi xadiidkiisa inuu ku cileeyo wa tadciifihi inuu ku daciifiyo ayna wujida meel walboo laga helo waana qalad saas waayo jarxigan waa muqayad taclii iclaalkani waa muqayad xadiidkanuu kuqay ku gaar yahay wuxuu ku gaari yahay sheekhan markuu ka warinayo bis beledkan mucayankaa buu ku gaari yahay wahaakada wixii marka haddii la camimana qaladaa lagu dhacayaa haddii si guud loo qaatana qalad kalaa lagu dhacaa cilmigu xadiidkan sidiisa wuxuu ku waxaa ku jira diqo aada u daran ayaa ku sugan waxaa kaloo ku jiro iyadana taftiish iyo baaritaan aad daqiiq u ah baa ku jiro istijaasha marka la daraaseynayana taasoo kale ay u baahan tahay waxaa laga yaabaa raawigan sheekhaa la su-aalay maalan waxaa la yidhi fulan waxaa ibnu maciin oo kale waxaa la su-aalayaa eh, fulan iyo fulan ka waran markaasu wuxuu leeyahay fulan waa daciif dacfigaani waxaa dhici karta marka inuu kala jeedo muqaarano mucayan ah oo markaas xaaladdaas iyo waaqicadaas taagan inuu ka wado ee uusan qiimeyn guud uusan ka wadin haddaad qiimeyn guud u qaadatan waa qaldamee haddii aad middii ay ahayd ka tagtana qusuur baa kugu dhacayo yacnii xaaladdaas in marka wax si kaa noqdaan baa imaanayso marka aad waxaa uga hadlo sheekh cabdiraxmaan bin yaxya almucallimi mabaaxis gooni gooni oo tankiilka uu ku leeyahay ayuu aada uga hadlaa meelahaas oo kale ayb marka jarxigu marna wuxuu kusoo fulaa qaab xugun ah marna wuxuu ku imaanayaa qaab kaftana marna wuxuu ku imaanayaa qaab wax kale loo muqaaranaynayo xaalaadkaas dhan marka in la ogaado saa darteed kutubta jarxiga laga soo naqlinayo asalka u ah waa inaad mar walba qofku inuu dib ugu laabtaa sida kaamilka ibnu cadiy oo kale waxaa laga yaabaa qisada inuu iyadoo dheer uu sheegay isaga laakiin taqriibkao yani laakiin tahdiibulkamaalka ama tahdiibu tahdiibka ama miisaanulictidaalka inuu soo gaabiyaaba laga yaabaa qisada dhanba fahamkii marka waxaa ku imaanaya qusuur ayb kamaa yafcaluhu sida ay samaynayaan bacdu lmuta-akhiriina min ahli daahiri muta-akhiriinta oo weliba daahiriyada ka mida wagayrihim wahada ayضa galatun waa qalad buu yihi kanna faina tadciifahu tadciifintiisa fii qofka tadciifinta ou tadciifiye fii rajulin nin ama xadiidka tadciifintiisa fii rajulin liajli rajulin ayb ow fii xadiidin ama qofka tadciifintiisa xadiid marka uu ku dhex jiro xadiis mucayana ama lagu daciifiyo fii rajulin qof yani fulaan idaa rawaa can fulaan waa daciif ama fula yani hebel xadiiduhu sidaas iyo sidaas ah waa daciifa la leeyahay ama waa la cilaynaa tadciifintaa marka qofka la tadciifinayo fii rajulin aw fii xadiidin lagu daciifinayo dahara fiihi halatuhu qaladkiisu ou daahiray ou muuqday laa yuujibu ma keenaayo ma keenayso tadciifa xadiidihi muطlaqan xadiidkiisa o dhan in la daciifiyo wa aimatu lxadiidi aimatu lxadiidna cala atafsiili wاlnaqdi aimatu lxadiidkuna dariiqadoodu waxay tahay kala bixbixin labadaas xaale in la kala saaro iyo naqdi wactibaari xadiidi الrajuli bigayrihi iyo ninka in lagu fiiriyo xadiidkiisa xadiidka geyrkiisa see loogu hadduu waafaqo waa waa yacni xaalad u hay haddii uu khilaafana xaalad kale u hay marka middaanna waa la diidi karaa middaa horena waa la qaadana ayb wاlfarqu bayna man farada bihi ow waafaqahu fiihi wa a'imaة اlxadiidi cala الtafsiili wالnaqdi waاctibaari xadiidi الrajuli bigayrihi iyo wاlfarqi iyo farqi ayay ku socotaa lakala saaro bayna man farada bihi waxuu la gooni noqday oo waafaqahu fiihi hiqaad ama uu hiqaadka ku waafaqay wa tani wuxuu yihi kalimaatu naaficatu waay fii hada almowdic kalimaad naafica waay meeshaan tubayinu waxay caddaynaysaa kayfa yakuunu naqdu lxadiid waxay caddaynaysaa naqdiga xadiidka sida uu ahaanayo ama loo helaayo wa macrifatu saxiixihi min saqiimihi sida loo helaayo wa macluuluhu min saliim yani wamacrifatu saxiixihi min saqiimihi wa macluulihi min saliimihi macluulkiisa kiisa nabad galay sida looga soocayo waman lam yajcal illaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur marka furuusiyadu hadalkan ku yidhi waana hadal runtii meel aan laga malaysanaynin ku yaallo waayo hadda meeshaas adigu cilal inaad u raadsato ma ka malaysanaysid in cilal meeshaas uu jiro laakiin kutubta marka waay kuda taas marka waxay nagu bixine qofku inuu kutubta daalacdo fawaa'id waxaa laga yaabaa aadan ka helin madaantii iyo meelihii aad ku malaynaysay faa'iidada noocaas kutub aan ahayn inaad ku aragtaa laga yaabaa faa'iidada walidaalika marka qofka in idilaaciisa iyo wax akhriskiisa oo bataa la rabaa wixii uu akhriyana inuu meel ku qoro uu dawino iska sii mar iska soco iska soco ma aha waqtigii uu dimashq uu joogi jiray sheekh alalbani waxyaabaha aada u caawiyey waxaa ka mid ahayd asagoo warqad raadinaya ayuu maktabaddii daahiriyadoo dhan maray hal warqad oo kitaab ku dhex jirtay oo uu u maleeyey inay warqaddii intuu ka waayey armay meel kale lagu tolay oo is yidhi ayuu wuxuu isku laasimiyey marka inuu wada akriyo kitaabadii dhan wou akriyey waa akriya laba faa'iidoo ka hela waa weyn makhduudaadkii maktabadaas yaallay waa nadaamiyey say u kala yaallaan iyo meeshay yaallaan isagaa sameeyey mu-alafaadkiisana waa ka midba hadda makhduudaat almaktaba aldaahiriya waa mu-alafaadkiisay ku jirtaan isagaa fahaaris u sameeyey ta labaadna waxay ahayd faa'iidada fawaa-iddii ou meeshaas ka helayay intuu wax akrinayo meeluu ku qoranayo waa midda uu marka kutubaha badan ku aliftay qofku hal mar haddii uu marka wixiis ou meel isku ilaahayna waafajiyo meelna ou waxa uu akriyana ou meel yacni maxfuudaad ou samaysto qofku hore u socona haddii laakiin wixii uun keliya iska akri dhegeyso bis ay noqoto wax weyn ma gaa ma ka gaaraya marka kutubaha in la daalacdo mar walbo aaday muhiim u tahay wanasu taali naska imaan doona uu yidhi can abi xaatimin alraaziy abuu xaatim laga warinaya calaa tuulihi maca tuulihi lala qaba yubayinu wuxuu caddaynayaa ahmiyata hada alcilmi wa sucuubatah cilmigan ahmiyadiisa iyo adkaantiisa bal waqaraabatahu aydan bau caddaynayaa calaa cumuumi nnaas dadka caam ahaantooda siduu qariib ugu yahay xaysu qaala markuu yidhi jaa rajulu nin baa ii yimid buu yidhi min jillati asxaabi ra'yi asxaabu ra'yiga fuqahadii reer kuufa ragga ugu waaweyn ah min jillati asxaabi ra'yi dadka ra'yiga yacnii ijtihaadka leh min ahli lfahmi yani fahmka dadkiisana minhum iyaga ka mid ah ayaa ii yimid wa macahu daftarun ninkaa markaa xadiidka ra'yigu uga badan yahay yacnii ijtihaadka iyo fiqiga markaa wuxuu yidhi wamacahu daftarun buug ayuu wataa facaradahu calaya waa ii bandhigay faqultu fii bacdihaa daftarkii wixii ku qornaa qaarkiis baa waxaan ka idhi hada xadiidun khata'un xadiidkan waa qalad qad dakhala lisaaxibihi xadiidun fii xadiidin qofkiisa qoray ama qofka warinaayo xadiid baa xadiid u dhex galay waana asbaabta cilalka in laba xadiid oon shaqo isku lahayn inay isdhex galaan kutubtaan akrinaynana qaar waa nagu soo mareen ba iyadoo daaraqudni qudni uu cilalka kiisa iyo ka tilmaamayo wa qultu fii bacdihi qaarkoodna waxaan ka idhi hada xadiidun baatil kan waa xadiid baatilah wa qultu fii bacdihi hada xadiidun munkar qaarkood wa qultu fii bacdihi hada xadiidun kadib wa saa'iru dalika axaadiidu sixaax inta kalena waa saxiix faqaala waxa uu yidhi min ayna calimta xaggeed ka ogaatay ana hada khaطأun kan inuu qalad yahay wa ana hada baطilu wa ana hada kadibun ahbaraka raawi hada اlkitaab kitaabkan ninkii wariyey maa kuu sheegay uu yidhi adiga bianii qalidtu inaan gafay wa anii kadabtu saas mau kuu sheegay <coughs> oo isaga miyaa kuu sheegay waa gafay miyuu ku yidhi wa kadabtu fii xadiidi kadaa baan ku been sheegay faqultu waxaan idhi laa maya maa adrii ma ogi hada aljuز'a juزkaani min riwaayati man huwa juskaani riwaayada uu yahay cidda asal ahaantiisaba warisay maba ogi غayra أنii aclamu laakin waxaan ogahay ana hada khaطأ kan inuu khaطأya وأna hada الxadiiثa baطil وأna hada الxadiiثa kadib faqaala wuxuu yihi tadaci اlغeyb qeyb miyaad sheeganayu yiri marka naam qeyb miyaad sheeganaysaa dadkuna mar walba waa la tahay qaababkan oo kale mararka qaar waxaad arkaysaa dadka qaar baa wax sheeg sheegaayo ama mas'ala laga hadlayaa markaad tiraahdid war xadiidkan waa cilaysan yahay fulaana cileeyey ciladaana ku jirta kitaabkaas sidaasaa ku taal markaad tiraa haye mid kaleu kuu keena waa daciif haddana haddaad tiraahdid adiga maadaa adaa isaga tasarufayo u kuleeyahay ama fulaan miyaa xadiidta hebel maaleh waa maxay kan daciif kan daciif wuxuu u qaadanayaa kii uu rabana inuu daciifi karo kii uu rabana inuu saxiixsan karo laakiin saas maaha nacam saas maaha qaala wuxuu yidhi qultu waxaan yidhi maa hada dicaau lgeyb ma ahaanu yidhi qeyb sheegasho qaala fama daliilu calaa maa taquul waayahe waxaad dhahaysa maxaa u daliila qultu waxaan yidhi sal camaa qultu man yuxsinu midla maa uxsin waxaan aniga aqaano wanaajin karo qofka wanaajin yaqaano su-aal in itafaqnaa haddaan iswaafaqno calimta anaa lam nujaazif waxaad ogaanaysaa annagu inaanaan samaynin ka badbadin walam naqulhu mana aanaan dhihin ilaa bifahmin ogaalaan ku dhahnay fahm qaala waxau yidhi man huwa aladii yuxsinu mila maa tuxsin oo yaa wanaajin kara qultu waxaan idhi abu zurca waa qariinkiisii qaala wuxuu yidhi wayaquulu abu zurca mila maa qulta ooma wuxuu dhahayaa waxaad dhahaysoo kale qultu nacam qaala wuxuu yidhi hada cajab waa la yaab fa akhada fakataba waa qaatay marka fakataba fii kaa ayuu ku qoray warqad ayuu ku qoray alfaadii aniga warkaan iri warqad ku qoray fii tilka alaxaadiidi aan ka eri uma rajaca ilaya waa igu soo noqday waqad kataba alfaada maa takalama bihi abu zurca fii tilka alaxaadiid waa ii soo laabtay abu zurcana wixii uu ka yiri axaadiidtaas warqad kusoo isagoo kusoo qortay yani isagana marka hore waa ka qortay abu zurca wixii uu soo yirina waa soo qoray marka famaa qultu wixii aan idhi inahu baailun qaala abu zulcata huwa kadib qultu waxaan idhi alkadibu waalbaailu waaxidun waa isku mid baail iyo kadib labadu waa marduud weliba aad marduud u ah wamaa qultu waxaan idhi inahu kadibun qaala abu zulcata huwa baailun buu yidhi wamaa qultu inahu munkarunna qaala huwa munkarun kamaa qultu wma qultu inahu sixaaxun qaala abu zurcata huwa sixaaxun sidii saas ay noqotay faqaala wuxuu yidhi marka maa acjaba haadaa alla yaab badanaa waxaan tatafiqaani waa iswaafaqaysaan min gayri muwaata'atin fi maa baynakumaa idinkoon iswaa aan soo heshiinin idinkoon hore usoo heshiinin baad haddana iswaafaqaysaan yani waxyaa waxaan marka horeaan usoo sheegno casharkii hore waa waa farsamo iyo mumaaraso iyo khibro wax ku imaaday haddaad marka laba ninoo maalan hal takhasus dhakhtarnimoo kale maalan kiiba soddon sano isku shaqo isku nooc isku takhasus ay haayeen haddii loo geeyo qof jiran ninkan xaaladdiisa tashkhiisi kanna tashkhiisi haddii la yidhaah ayagoon is ogeyn soo wax ma keenayaan haalibka waxay keenayaan marmar waa iskhilaafi karaan laakiin sida haalibkaa waxay la imaanayan taas marka maxayna fahamsiinay cilmi inay waxaan yihiin oo takharus iyo aan lagu dhahaynin iyo odoros cilmigaana sidoo kale waay marka ma wax qof iska dhahaya saxiix daciif saxiix daciif iska dhahaya maahan ayb faqultu waxaan idhi faqad dallaka wuxuu ku tusay annaa lam nujaazif inaanan ka badbadinin wainamaa qulnaahu bicilmin wamacrifatin qad uutiina cilmi macrifo nala siiyey baan ka niri waddaliilu calaa sixati maa naquuluhu waxaan dhahayna sixadiisa waxaa u daliila bianna diinaaran diinaar nabahrajan diinaar marka inta la dhaldhalaaliyey la qurqurxiyey oo laakiin faals ah baa yani aan sax ahayn ayb biana diinaaran nabahrajan yuxmalu ila annaaqidi oo loo qaadayo qof naaqid ah fayaquulu wuxuu dhahayaa hada diinaaru nabahraj wayaquulu lidinaarin huwa jayidunna wuxuu dhahayaa fain qiila laka fain qiila lahu haddii lagu yidhaahdo kana diinaar jayid waay dhaha qiila lahu haddii la dhaho min ayna qulta ana hada nabahrajun hal kunta xaadiran ma joogtay xiina buhrija hada dinaar markii la dhodhoobay dinaarkan adiib mayaa joogay qaala laa buu dhahayaa maya fain qiila lahu faakbaraka arajulu aladii bahrajahu anii bahrajtu hada dinaar marka haddii la yidhaahdo ma ninkiyaa kuu sheegay qaala laa buu dhahayaa qiila famin ayna qulta xaggee ka tiri ina hada bahraj qaala wuxuu yidhi cilman rusiqtu ayuu dhahaya cilmi aniga la igu arsuqay wakadalika naxnu rusiqnaa macrifata hada baana lagu arsuqay qultu lahu waxaan ku yidhi fataxmilu fassa yaaquutin ilaa waaxidin min albusaraa'i baad u qaadaysaa min aljawhariyiina kuwa jawharadaha iyo waxaas sameeyo fayaquulu hada zujaajun waxaan intou waxaan waa dhalo wayaquulu limilihi isagoo kalena wuxuu dhahayaa hada yaaquut kan waa qaali waa jawharad ninka caamada iska caadigon waxaas aqoonin hadda annaga dhagax waa noo dhagax soo maaha laakiin dadoo macno u sameynaa soo maaha aqoonay u leeyihiin fain qiila lahu haddii la yidhaha min ayna calimta ana hada zujaajun inuu yahay kan dhalo wa ana hadana yaaquutun inuu yahay hal xadarta almawdica aladi sunica fiihi hada الzujaaj qaala laa buu dhahayaa qiila lahu fahal aclamaka aladi saaqahu kii dhalaaliyey miyaa ku ogeysiiyey biannahu saaqa hada zujaajan qaala laa qaala famin ayna calimta xaggeed ka ogaatay qaala hada cilmun rusiqtu wakadalika naxnu rusiqnaa cilman ayaana lagu arsuqay laa yatahaya-u lanaa inagu nooma diyaar aha an nukhbiraka inaan kuu sheegno kayfa calimnaa sidaan ku ogaanay biana hada alxadiida kadibun wa hada xadiidun munkarun ilaa bima nacrifuhu wixii aan naqaan un bis inaan waxaan naqaan un baan kuu sheegay hadal dheer buu marka tilmaamaad cilmigan sucuubadiisa ahmiyadiisana tusaayo qaala bnu abi xaatim wuxuu yidhi caqiba dalika meeshaa gadaasheeda tacrifu jawdata addiinaari bilqiyaasi ilaa gayrihi waxaad ku aqoonsanaysaa diinaarka jawdadiisa heyrkiis inaad ku qiyaasto fain takhallafa canhu hadduu marka markaad rabto inaad yacni ogaatid diinaar inuu fiican yahay iyo in kale maxaad samaynaysaa diinaarkan jawdadiisa waxaad ku qiyaasay mid kale oo adiga ku ah mid kale oo adiga ku ah halbeeg sax ah ilaa ninkan marka waxaan samaynaya diinaar saxan oo halbeeg ahaa meel u yaallo kii uu rabo marka inuu fiiriyo jawdada kanuu ku fiirina waa ku qiyaasa fain takhallafa canhu haddii uu kaga dib maro kaga gaabto fi lxumrati guduudka wasafaa'i saafinimada culima waxaa la ogaanayaa anahu maqshuush ama calima wuxuu ogaanayaa anahu maqshuushun midkan in wax lagu dheehay wa yuclamu waxaa la ogaanayaa jinsu ljawharina bilqiyaasi baa lagu ogaanaya ilaa gayrihi fain khaalafahu bilmaa'i biyaha wasalaabati adayga hadduu ku khilaafo culima anahu zujaajun inuu miraayad yaha la ogaanayaa yani qarsho ama dhalo wayuqaasu sixatu lxadiid xadiidkuna sidaas waayo duruqdiisaa la jamcinayaa waa la garanaa marka naam inuu cillo leeyahay in kale naam middaani hadday dad jirtaan kanna dadaa jirto oo ilaashado raacdo howl kale aan aan haysanin laakiin dadku waxay rabaan qofkan takhasuskiisana inuu ka dhigo mid saxan dood aan lahayn kaaga yacni kan qofka uu leeyahay kalena ama midka culimadaba ay leeyihiin inuu dood ka furo kam min annaas oo aan waxba ka aqoonin xadiidka ayaa maanta asalkii xadiidka ka doodaya oo dhahaya waxaan yaa og mid baa wuxuu ku leeyahay bukhaari isaga yaa u dirsaday waxaan u aruurinayay waxaan u samey adiga inaad naqdisayaa kuu dirsaday isagii wuxuu rabaa in marka uu wax naqdiyo xornimada isaga dhinaciisa waa ka mutlaq imaamu lbukhaarina waa cariirinah waa cariirinah qofku waxaa u sahlan hadduu cilmi sheegayo cilmi waxa ku cileeyo waa loo jawaabaa markaas laakiin waxaan yaa u diray kan yaa yeelay kan waa sheeko bereley waxaan waa sheeka xariir waxaan say ku dhici kartaa laba boqoloo sano kadib nebiga ayuu yimid bukhaari see yani wixiisa see lagu xaqiiq loogu ogaa karaa munaafiqiin ama yihiin dadka axaadiista warinaayo kayta wa kayta waxbau daldalaan cilmina uma laha wixii uu yaqaanay maaha waxaa laga yaabaa taariikhaha ay ummadaha diiwaan geliyeen in muran laga furo ma ogola rebaadiyo u maleeya qofka muran ka furo dhacdadan dagaalka koowaad laga sheegay kii labaad laga sheegay yani sidee taas ay u dahirnaane taariikh aan anagu joognay oon ogeynaaba laa dadka lagu siraa soo been laga sheegaa oo siyaalo qaldan ama siyaalo aan sax ahayn loo sheegaa liajli ama siyaasad darteed ama yacni dadka in maskaxda laga qabsado darteed wixii noocaas ahaayna haddaad dood ka furta ku kuleeyahay axaadiidtana in dood laga furo o ogolyahay war waxaan shaqadaada maaha ma taqaanid markaad barato aan ka doodno ma ka yeelahayn marka dadkaasoo kale in waqti badan lagu dhumiyo maa waa dad macangegiina oo laga dhigaayo dad aqoon-yahan loo ekaysiinayo acdaa ul islaama aqoon-yahano u ekaysiiyo laakiin aqoon ma leh xaqiiqa haddii marka la rabo in la fiiriyo wa yuqaasu sixatu lxadiidi xadiidka sixadiisa waa la qiyaasaa waxaa lagu qiyaasaa bicadaalati naaqiliihi baa laga fiiriyaa dadka soo naqlinaya cadaaladooda wa an yakuuna kalaaman inuu hadal yahay yasluxu u habboon an yakuuna min kalaami nubuwa nebinimada hadalkeeda inuu u habboon yahay waa la kala garo karaa hadalka nebiga sala alla l slam hadal nebi iyo hadal uu sheegay mid iska rakiig ah warkiisu oo macno ahaanna rakiig ah lafdi ahaanna rakiig u ah waa kala kasi karaa wa yuclamu waxaa lagu garanayaa suqmuhu wa ink jiradiisa dacfigiisa wa inkaaruhu inkaarkiisa waxaa lagu garanaa marka inkiritaanka bitafarudi man qof inuu la gooni noqdo bitafarudi man qof la gooni noqoshadiisa lam tasixa cadaalatuhu biriwaayatihi cadaaladiisu aynan ansixin riwaayadiisa aynan ugu ansixin wallahu aclam fa ashaara raximahu llahu wuxuu ishaaray ilaa qaraa'ini macrifati dalika bilqiyaasi arrintaa marka macrifadeeda qaraa-inteeda qiyaas inuu ku ahaanayo calaa riwaayati baqiyati ruwaati ruwaada kale riwaayadooda looga qiyaaso waalqiyaasu laa yuxsinuhu kullu axad qiyaaskuna de qof walbaa ma wanaajin karo walaa yasbiru calaa mucaanaatihi dhibkiisana qof walba uma sabri karo ila maanta dhan kitaabkan feeri kan raadi kan ka raadi wax badan u baahan yahay walaa yasbiru calaa mucaanaatihi asiniina atiwaal sanado dhaadheer uguma sabri karo ila alqaliil dad yar maaha wa qaala alcalaa'iyu xaafid alcalaa'i wuxuu yidhi altacliilu amrun khafiyun tacliilka xadiid in la cileeyo ama arin qarsoon laa yaquumu bihi ilaa nuqaadu a'imati alxadiidi unbaa u istaagi karaan duuna man la ilaaca lahu qof aan idilaac lahayn maya calaa duruqihi xadiidka duruqdiisa inuu idilaaco wa khafaayaahu iyo wax ku qarsoon marka cilo ciladu waa khafi a'imada xadiidka nuqaadooda unbaa u istaagi karta laakiin qof aan idilaac lahayn ma u istaagi karo qof hadda haddii la yidhaahdo innaga hadda badankeen halka xadiid oo umahaatu sita ku jiro inta meelo duruqdiisa jamci kutubu sita biska jamci haddiina la yidhaahdo iyadoo ay fududdahay weliba aalaadkii iyo naloo fududeeyey waa nugu dhib waa nagu dhib ma keeni karno inteenna badan qofkaas marka de wax ma naqdi karaan qofkaa inuu yidhaahdo sax ma tahay axaadiid wax jira maaha axaadiidta iyo laguma kalsoonaa kara iyo waxaani marka macrifaba uma laha qofkan weliba iyadoo tuxfa tuxfihii mizi iyo waxyaabahan hadda electroniga qaabka electroni ahaanta loo wax loogu sahlay in loo lagu baaro iyo iyadoo jiraan ayaad haddaad dakaatiro tiraa qaata xadiidkaas amaakinta oo uga soo arooray kutubu sitaki ii keen haddaad tiraahda waxaa laga yaaba meeluu ka maray hab uu u raadiyo inuusan aqoonin iska daa inuu raadiyo habkii uu raaci lahaa xataa aad inuusan u aqoonin aa laga yaaba haddana waxa wax naqdinayo markaad aragto waa la yaabay axaadiidta nebiga afka ku taagayo wa mima sabaqa yatabayanu ana hada alcilma wuxuu soo hormaray marka waxaa caddaanaya uu leeyahay cilmigaani shaaqun inuu yahay cilmi dhib dhib badan wa ana macrifata cilati alxadiidi xadiidka ciladiisaoo la ogaado qad laa tadharu inaysan muuqaninaa la arkaa ilaa bacda zamanin madiid waqti dheer ka bacdi inay soo muuqato waadna dareemay markaa kitaabada cilalka iyo ama shuruuxda xataa axaadiista aada aad u aq qof baa soo wax u baarayo u baarayo u baaxuu ku leeyahay xadiidkani wuxuu iga qaatay siniin mar dambaa marka duruqdiisii saasaan helay kanan daba istaagay buu ku leeyahay qaala alkhaiibu khaiibu lbaqdaadi wuxuu yihi famin alaxaadiidi axaadiidta waxaa ka mid a ah, maa takfaa cilatuhu qaar cilladiisu qarsoonaanayso falaa yuuqafu calayhaa lama yani ciladii lama dul istaagayo ilaa bacda anadari shadiid aragti daran gadaasheed maahane wa mudiyi zamani اlbaciid waqti dheer tegiddiisa maahane uma asnada sanadkiisuu soo kaxeeyey can ibni اlmadiniy cali bni اlmadini ayuu keenay marka qowlahu ayuu soo isnaadiyey rubamaa adraktu cilata xadiidi bacda arbaciina sana waxaa laga yaabaa xadiid ciladiisa inaan helo un ka daba tago afartan sano ka bacdi waqaala bnu abi xaatim can abiihi fii xadiidin dakarahu ibnu abi xaatim isagoo aabihii ka warinayo wuxuu yidhi fii xadiidin dakarahu xadiid uu sheegay aabihii walam azal ma aanan ka tegin ufatishu inaan fatashaayo can hada alxadiidi xadiidkan wahamanii jiddan aad ayuu ii murjiyey xataa ra'aytuhu fii mowdicin ilaa aan meel ku arkay markii dambe allah almustacaan waqtigoodii waxaa laga yaabaa kutubtu saan mutawafir maba u ahayn waxaan hadda adiga sida fudud armaajada inaga noogu xaraysan ama iskafaallaha iska saaran iyaga uma fududayn dad socod ku jira orod ku jira oo xifdi ku jira oo aan waxaas hal mar isku heli karinay ahay kow aaladan iska fududoo qofka intuu iska taataabto wixii ka fogaa soo dhaweynayso oo kutubtii maanta e, iyadoo awel iyadoo hard copy ay jiri jireen oo b yani xaashiye ah waa jiraan haddana iyagoo electronicna waa jiraanood meel walba iskaga qaadanaysa marka waxaas hadda jiro iyo yacnii iyadoo aanay jirin qofka wax fatashaaya maxay kula tahay marka mucaanaadka iyo dhibka uu la kulmaayo ka warama dadka dadka qaarna waxay u haystaan haddii zaman electroni la joogaba bas cilmigu inuu iska fudud yahay wax walba in la yaqaano cilmigu hadduu sii yar yahay marka la fiiriyo aqoonta aqoonta xadiidka loo leeyahay aqoonta loo leeyahay yacni fiqhiga aqoonta hadday sii yar tahay laa shaka ha fiirinin keliya waxaan qofku uu si fudud u raa yacni uga si fudud electronic ahaan oo wax u helaayo ha fiirinin laakiin dadku aawe maka yacni xaqan si dhab ah intay wax ula soo baxaan ma ka faa'iideysan karaan sidii ay hadda dadkaas hore hadday waxaan la noolaan lahaayeen say uga faa'iideysa lahaayeen hadda ma looga faa'iidaystaa abadan wa qaala wuxuu yidhi qultu liabi zurcata baan waxaan ku yidhi ayuhumaa cindaka ashbah adiga agtaada kee u ekaansho badan qaala wuxuu yidhi allahu aclam uma tafakara saacatan buu fakeray faqaala wuxuu yidhi xadiidu daraawardiy ashbah yani marka ayuhumaa cindaka ashbah yani laba xadiid iyo waxbaa laga hadlaayay labadan marka kee sawaabka ugu dhowaanshiyo badan saacad buu fakeray markaasuu yidhi xadiidu daraawardiy ayaa ashbahu yacni bisawaab walarubamaa rajaxa alcaalimu caalimku inuu rajaxo alarkaa maa khafiya wixii qarsoonaaday calaa man huwa aclamu minhu bilxadiid inuu markaa yacni wixii qarsoonaaday walarubamaa rajaxa alcaalimu inuu rajaxo maa khafiya wixii qarsoonaaday calaa man qof huwa aclamu minhu isaga uga aqoon badan bilxadiidi aw maa khaalafahu huwa wuxuu isaguba khilaafay bacda zamanin yani isaga wuxuu khilaafay inuu rajaxo cagsigeeda ama ninka cilmi badanba wax ka yani cagsigiisa inuu rajaxo yaa la arkaa caalimka kamaa xasala liabi xaatim xaysu sa'alahu bnahu sida markaa yani ibnu abi xaatim ay abu xaatim u xasishay xaysu sa'ala bnuhu cafan wiilkiisii markuu su-aalay wiilkaas su-aalay aabbahu su-aalay can xadiidin xadiid ikhtulifa fiihi la ysku khilaafay hal huwa can ibni mascuudin miya aw can jaabirin qaala wuxuu yidhi abuu xaatim qultu liabii e, ibn abi xaatim yaa dhahaya qultu liabii aabbahay baan waxaan ku yidhi ayuhumaa asaxu yaa qaala wuxuu yidhi cabdullaahi cabdullahi bni mascuud asaxu uma qaala bnu abi xaatimin wuxuu yidhi sa'altu abii maratan ukraa mar kalena aabbahay su-aalay can hada alxadiidi xadiidkan faqaala wuxuu yidhi yaxya alqaطaan wamuctamirun wagayruhumaa yaquuluuna can الtaymiyi can abi nadrata can jaabirin can الnabiy sal ll ly slama wahuwa ashbahu bsawaab awel muxuu soo rajaxay ibnu mascuud xadiidkiisa haddana jaabir uu rajaxay mar dambe marka qaraa-in iyo cilmi waxbuu arkay ayb وqاla بن أbي xاtm sأlt أbي عن xadيiثi rawah أحmed بن حنbل وfضل الأعrج can hishaam bni saciidi abi axmed aلطaalaqaniy can moxamed bni muhaajir can caqiil bni shabiibin can abi wahbin اljushamiy wa kanat lahu suxba qala qala rasuulu lah sal l slam samuu أwlaadakum asmaء alanbiyaaءi waaxsanu اlasmaءi cabdullahi wcabdالraxman waasdaqhumaa xaariثu wahamaamu waaqbaxuhumaa xarbu wamura wartabiطuu اlkhayla wamsaxuu calىa nawaasiha waqaliduuha walaa tuqaliduuha alawthaan qaala abi aabbahay wuxuu yidhi ibnu abi xaatim aa dhahay samictu hada alxadiida min fadli اlacraj ayaan ka maqlay wa faatanii min axmed xadiidka marka axmed iyo fadli labadaasa waxaan ka maqlay buu yidhi fadlu lacraj axmedna waa iga tegey axmed xaggiisa waa iga dhaafay xadiidka wa ankartuhu fii nafsii nafsadeydana marka waa ka inkiray wa kaana yaqacu fii qalbii ani qalbigayga waxaa kusoo dhacaysay annahu abuu wahbin alkalaaciy meesha uu jushamiy uu yidhi inuu yahay abuu wahb alkalaaciy saaxibu makxuul xadiidka markaas mursal u noqonaa soo maa wa kaana asxaabunaa asxaabteennana waxay ahaayeen yastaqribuuna waa qariibsanaayeen falaa yumkinunii suuragal iyo ahayn an aquula shay-an inaan wax dhaho limaa rawaahu axmedu axmed wuxuu wariyey darteed baan u aamusaya yani maadaama imaam axmed iyo fadlu lacraj labadiiba waxay yidhaahdeen wahab aljushamiy suxbowna lahaa bay dhaheen aniga marka nafsadeyda waxbaa ku dhacay waana qariibsa jireen asxaabteyda aniguna suuragal iima ahayn inaan wax dhaho axmed waxa uu warinayay darteed imaam axmed uma qadimtu ximsa ximsaan soo galay magaaladan suuriya ku taale macruufka faidaa qad xadaana bnu lmusafaa can abilmugiira qaala wuxuu yihi xadaanii moxamed bnu muhaajir qaala xadaanii caqiil bnu saciid can abi wahbin ilkalaaciy sidii uu u malaynayo uu ku wariyey marka ayaa xadiidka loo wariyey qaala qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam qaala abi facalimtu waxaan ogaaday buu yidhi ana dalika baatilun kii hore inuu qalad yahay wa calimtu ana inkaarii kaana saxiixan inkaarkayguna inuu saxiix ahaa wa abuu wahbin alkalaaciy huwa saaxibu makxuul aladii yarwii can makxuulin ka wariyey wasmuhu cubaydullahi bnu cubayd wa huwa duuna ataabiciin weliba taabiciinta xataa uu ka sii hooseeya yarwii can ataabiciina inta badan riwaayaadkiisu waaba taabiciinuu ka wariyaa qofka saas oo kale xataa mursal maaha xadiidkiisa ayb yarwi can الtaabiciina wa darbuhu mihlu اlawsaaciy noociisuna waa awsaaci oo kale wa naxwihi fabaqiitu mutacajiba min axmed bni xambal marka waxaan baaqi ku ahaaday buu yidhi waxaan la yaabanaa buu yidhi mid la yaaban inaan ahay axmed bin xambal kayfa khafiya calayhi sidoo uga qarsoonaaday fa innii ankartuhu waan inkiray aniga xiina samictu bihi markaan maqlayba qabla an aqifa calayhi anoon dul istaaginaaba qalbigaygu inkiray see marka imaam axmed uga qarsoomay baan ayaan la yaabanay buuli de imaam axmedna waa ka heybaysanayay isaga soo ma arkaysid intii horeo dhan ma ku dhicin inuu ka hadlo wahada alxaafid ibnu xajar waa kan calaa sacati cilmihi bilcilali wa turuqi tarjiixi fiihi aada markaa yacnii usciga sida uu yacnii aada ugu baaca u leeyahay iyadoo ay jirto yaquulu wuxuu dhahayay fii xadiii xadiiin xadiid wuxuu ka yidhi waqad rajaxa albukhaariyu anahu can jaabirin bukhaari wuxuu rajaxa xadiidku inuu xadiidu jaabir yahay wakhaalafahu abu mascuud abu mascuudka waa abu mascuudin الdimashqi saaxib اlaطraaf ayaa khilaafay wاlbayhaqiyu baa khilaafay farajaxaa waxay rajaxeen anahu can abi hurayrata xadiidka jaabir ma ana xadiid abi hurayra walam yadhar lii iima muuqanin fii dalika tarjiixun kaagaasna marka aniga dhexdiisa tarjiix iima muuqanin buu yidhi wallahu aclam marka bukhaarina jaabir uu rajaxayaa abu mascuud iyo bayhaqina iyaguna way khilaafeen waxay rajaxeen can abi hurayra aniguna wuxuu leeyahay meelna iima tarjiix iima muuqanin ila dadkaas waaweyn khilaafkooda ma sahlana naftirkiisa ayb marka mararka qaar qofkii waxaa laga yaabaa ninkii ka cilmiga badnaa in uu markaa isaga ka rajaxnaadaaba dhici karto mararka qaar mararka qaarna qofka asaga laftiisa wax uu soo qariray wax ka duwan inay u muuqdaan intaba way dhici karaan marka cilmigan haddana ahmiyad kale iyo sucuubaad kale ayuu ka hadli doonaa intaan marka waa iska un muqadamaad marka qeybta saddexaad unbaa kitaabka ka aad tadbiiqaadkiisa uga bilaabmi doonaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wasalama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih